على رسول الله وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أmا بعد hذا هو شhريط السادس والثaلaaثون من أشhرطة kتاaب رyاض الصالحين للإمام النwوي رضي الله تعالى عنه ويبدأ hذا الشhريط من الحديث رقم ستمية أربعة وخمسين kaasoo ah xadيiثka labaad min xadيiث bاb الأمر بولاة الأمور إلى آخرهi qala raximah اllahu taعaalى وعn abi yعlى macqل bn yasaar almuzaniي radي allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh walih waslm yaquul waxaan maqlay rasuulka all salى اllahu عalayh walih waslm isaga oo leh maa min cabdin ystarciihi اllahu raciya ma jiro addoon oo alla uu u dhiibo raciyad uu u dhiibo madax uu ka dhigo yamuutu oo dhintay yowma yamuutu maalintuu dhimanayo wahuwa huwa kaashun liraciyatihi isagoo isaguna kii hishiyaya yani khiyaamaya oo aan daacadu ahayn oo qalbi fiicnayn oo khayrkiiyo wanaagga aan la jeclayna sharki xumaha la jecel ilaa xarama allahu calayhi ilaa alla wuxuu ka xaraamaya hadduu qof sidaasi uu dhinto aljanna jannadu ka xaaraamaya muttafaqun calayh wa fii riwaayatin riwaaya kalena waxay ahayd falam yaxuqhaa binusxihi yani ma min cabdihi sharciy lah raciya falam yaxuqhaa sidaas ahayd ma jiro addoon oo alle subxaanahu watacaala raciyad uu u dhiibo oo madaxtinimo uu siiyo oo aan ku hareeraynin binusxihi nasixadiisa daacadnimadiisa iyo qalbifiyoobaantiisa iyo khayrkooda ka talintiisa lam yajid ma helo caraf raa'ixata aljanna jannada carafteeda ma helo wuxuu jannada gala iska dhaafe haddii uu dhinto isaga oo xaaladaa ku jira uu dhinto jannada carafteeda ma helaayo wa fii riwaayati limuslim riwaaya muslimna waxay ahayd maa min amiirin ma jiro qof madax ahoo yelii umuura almuslimiin oo tawaliya yani oo maamulaya muslimiinta arrimahooda uma lam yajhad lahum aan u dadaalin u dhiboonin oon u dadaalin tabartiisa oo dhan aan suu geynin wayansax lahum aan u naseexaynin yani aan khayrkooda iyo wanaagooda aan ka shaqaynaynin ilaa lam yadkul macahum aljanna ilaa jannada lama galo jannada iyagu gelayaan isagoo lama gelaayo wa can caaishaةa radي allahu canha qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyه wali slm yaqulu fii beyti haada gurigeygan isagoo kule baan maqlay allahuma man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashfuq calayhi allow qofkii wax ka maamula ummadaydan amarkeeda qaladeeda wax ka maamulo wax yar ama wax weyn madaxweynaha ama boqorka ugu sarreeya ilaa qofka mas-uulka ahe ugu yar oo markaas dhiba haddana fashquq caleyhi alla isagana dhib waman waliya min amri ummatii shay-an farafuqa bihim qofkii wax ka maamula ummadayda arrinkeeda wax ka maamula oo markaasna u dhimriya warfuq bihi allo isagana u dhimriyey rawaahu muslim ducadaas iyo habaarkaa nebigana sala allahu alayh waalihi wasalam alla waa u aqbalaya qof kasta oo ha is ogaado dadka muslimiinta ah arrimahooda wax ka maamulaaba inuu waxaas u dambeeyo ama uu yahay qof rasuulkiisa sala allahu alayh waali w slam helaya ama habaarkiisii ku dhacaayo marka rasuulku salى الlaه عalيه waslm aad iyo aad buu ummadiisa uu u jeclaa oo khayrka iyo wanaagga uu ula jeclaa qof alla qofkii wanaag u tarana marka waa u duceeyey qof alla qofkii dhibana waa u habaaray waana u digay oo qofkii khayr iyo wanaag ummadiisa ku maamulana waa u jannada inuu la gelayo weeyaan ummadda uu la gelaayo ayuu nabigu sala allahu alayh wala slam ugu ballan qaaday haddii kalena inaanu jannada la gelaynina naarta uu gelayo wacan abi hurayrata radia allahu canh qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam kaanat banuu israa'iil waxay ahaan jirtay banuu israa'iil tasuusuhum alanbiyaau salawaatu ullahi wasalaamu calayhim waxaa maamuli jirtay ambiyadaa maamuli jirtay taxkumuhum yani kulamaa halaka nabiyun mar alle markuu dhinto nebiga khalafahu nabiyun waxaa bedeli jiray nebi kalaa bedeli jiray wa inahu xaalkuna wuxuu yahay laa nebiya bacdi nebi ana iga dambaynayaa ma uu jiro oo anuu kolkaan ummaddayda ka geeriyoodo nebi kaloo meeshayda u gelayaa ma jiro wasayakuunu bacdii khulafaa waxaase jiri doona aniga dabaday qolataa joog jiri doonta yani dad madaxa baa jiri doona waa jamcu khaliifa qofka xaakimka ee muslimiinta xukume ee xaakimka caamkaa ah yaa khaliifa la yidhaha khaliifana waa bimacna naa'ib marka yani meeshii rasuulka sala alla alay slam buu joogaa <coughs> waxaa laga filayaa sidii rasuulka sala allahu alayh wali wasalam inuu wax u maamulo cadaaladii iyo naxariistii iyo rifqigii iyo sidii uu maamulayay xaqii uu fulinayay inuu fuliyo mas-uuliya weyn baa marka saaran rasuulka inuu masilaa laga raba hadduu marka rasuulka uu masili waayo oo xukaam kale ee xukaamu suu iyo waxyaalahaas uu masal ka dhigto oo hebel sidiisi iyo u xukumo oo qaamano iyo waxyaalahaas uu ku xukumo waxaa weeyaan markaas mas-uuliyadiisii waa ka baydhay tamsiilkii rasuulka sal l sl uu masilayay buu xumeeyey fayakhuruuna waa badan doonaan qaaluu markaas odhan yaa rasuula allahi famaa taamurunaa maxaad kolkaana fariisaa seen yeellaa qaala markaasu wuxuu yihi awfuu oofiya baycata alأwali faاlأwal ka hore doorashadiisa oofiya haddana ka hore hadba kii aad ugu horeeya ugu doorasho horeeya doorateen oofiye oo kaka dambeeya la tartamaya ee dagaal ka soo baxa dheg ha u jalaqsiinina oo eh, ha raacina uma aatuuhum haddana siiya mid walbaba kolka aada doorataan eed bidcadii u oofinaysaan xaqahum xaqooda ay idinku lahaayeen ee taacadii iyo nasiixadii ah siiya was'alu اllaha aladii lakum allana weydiista xaqa aad leedihiin xaqa idinku leedihiin alla weydiista xaqoodana siiya oo xaqiiniyo xaqooda ha isku xidhina oo hadhihina kol haddayna iyaguna hagaajinaynin annaguna ma ateecayno wax lama qabanayno hadhihina ina allaha saa'iluhum cama starcaahum alla subxaanahu watacaala kii su-aalaya weeyaane kula xisaabtamaya wixii u dhiibay ee rucaad uga dhigay ee raciyadooda arrinkooda iyo xuquuqda ay ku leeyihiinna allaa kala xisaabtamayee idinku kiini oofiye idinkana alla waa idinla xisaabtamaya ee wuxuu idin saaray mas-uuliyad buu idin saaray isagana mas-uuliyad buu saaray mas-uuliyaddiisii hadduu ka soo bixi waayo oo xuquuqdii aad lahaydeen uu idiin oofin waayo idinku tuuleeyahay isaga oofiya allana weydiista midiina idinka siiyo muttafaqun calayhi hadda intan sada dambe ee muxuu ahaa acطuuhum xaqa taa intaa ka dambaysa xadiid isaguna ka hadlaayo baan hadda ka hor aan soo marray oo laga qaadanayo inay labada xaq ayna isku xidhnayn qofka maxaa muxuu ahay mas-uulka ee sare iyo dadka hoose ee mas-uulka uu ka yahay xuquuqdoodu inayna isku xidhnayn iyo waajibaadkooda qof walba waajibkiisa uu leeyahay qof walba marka in xaqiisa la siiyo uu mutay kii xaqiisa ka soo bixi waayaa kii kale aan ku xidhin xaqiisa inuu ilaaliyo midkaas suu galay aanu ku xidhin متفق عaليه وعن عائد بن عمر رضي الله عنه أنه دخل calىa cubaydillaahi bni ziyaad wuxuu u galay saxaabigaas cubaydillaahi bni ziyaad ibni abiihi ninka la dhihi jiray ee amiirka ciraaq ahaa yuu u galay oo nin xun oo daalima ahaa oo ninkii jariimadii xumayd ee weyneyd ee ahlubeytka rasuulka sala allahu alayhi wala slam gumaadkiisa ah ninkii mas-uulka sare ka ahaa ah ninkaasu usoo galay sayi aabihba laba ninoo xunxun ay ahaayeen faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi yaa bunay ey bunaya yani war aabo wiilkaygiiyo buu leeyahay waa u dhexmirinayaa si tartiiba ula hadlaayaa radia allahu canhu inii samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali waslama yaquul rasuulka allaan maqlay isaga oo leh ina shara ricaa'i alxudama <coughs> xoolo jirta waxaa ugu xun alxudama waa midka garaacidda badan alxudama waa amsilatu mubaalaga wey fucala weeyaan oo sida bujaca iyo kale weeyaan marka wuxuu keenaya karu faa'ideynaya kasiiru اxaqmi wuu noqonaya xaqmiguna marka burinta iyo mxaaha duninta iyo burburinta ayaa xaqmi la yidhaahaa laakiin dhibka hadda laga wada dhibka iyo garaacidda qof xoolo jira waxa ugu xun ka garaaca badan fa إyaaka an takuuna minhum iska ilaali inaad kuwaa ka noqoto saasaan maqlay rasuulka all sala allahu alayh waali wasalam xadiidkan kadana hadda koor baan soo maray iyo jawaabkii xumaa uu ninkan kada uu siiyey waa kaynu soo maray iyo jawaabkii muqnica ahaa mufximka ahaa ee saxaabiguna isaguna goortii dambe uu ugu jawaabay kolkuu kanu ku jawaabay waa kii uu dhihi jiray fadhiiso adugu waxaa tahay muxuu asxaabtii nebiga sala allahu alayh waali wasalam qashinkoodii buushahoodii baa tahay isna uu ku dhihi jiray iyagu miyay qashin lahaayeen qashin ma ayna lahayna qashinku wuxuun ahaa dadkii ka dambeeyey iyo dadkii kale ee iyaga kolkaa la jiray ee la waqti ahaa yaa qashin lahaa mooyaane iyagu qashinba ma ayna lahayn radia allahu canhu runtii bayna ahayd وعن أbي mريم الأزدي رضي الله عنه أنه qاla لمعaaوiيaةa رضي الله عنه معaaوiية بن أbي سفyاan ayuu wuxuu ku yidhi samictu rasuul الlahi slى الlه عليه وaلiه وسلم yquul rasuulka alla ayaan maqlay isaga oo leh man wallaahu اllahu شhayئa min umuuri الmuslimiin qofku alla uu u dhiibo wax oo dadka muslimiinta ah maamulkooda kamida faاxtajaba oo iska qariya duuna xaajatihim وakhallatihim baahidooda iyo dhibaatadooda sokadeeda iska qariyo yani aan u furin albaabadiisa aan u furin oon usoo jugnaanin oo ayna u sheegan karaynin danahooda eh, ninkaas sidaa yeelina iska xijaabe ee xafiisyadiisu iyo guryihiisu iyo soo xidhoo isku wareejiyo waardi iyo waxaan loo soo mari karaynin oo dadkii danahoodii ayna soo gaadhsiisan karaynin habar kastaaba ayna dadteeda u sheegan karaynin ah, faاxtajaba duuna xaajatihim wa qallatihim wa faqrihim iska xijaabo iska qariya baahidooda iyo dhibaatadooda iyo faqrigooda iska qariya oo aan ayna ula imaan karin danahooda ixtajaba allahu alle waa iska xijaaba waa iska qariya duuna xaajatihi wa khallatihi wa faqrihi yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ah muxuuaha isagana alle subxaanahu watacaala dhibaatada haysata kama bixiyo uma xaliyo mushkiladiisa oo alle uma dembi dhaafo fajacala mucaawiyatu radia allahu canhu mucaawiya wuxuu u cayinay xadiidkaasuu ku camalfalay oo markuu ninkaasu u sheegay xadiidkaa u sheegay mucaawiya radia allahu canhu yuu ku camalfalayoo markaasuu wuxuu u cayinay rajulan nin buu u cayinay calaa xawaaij annaas dadka danahoodii waxay ka dhiganta yani inuu xafiis furay danaha dadweynaha waxa la yidhaaha u furay yani mid xaqiiqoo dhab ahoo qof alla qofkii dhibaata lihiba uu qofkaas ula yimaado oo warqad ugeysaya iyo mushaafaha ugula yimaadba iyaga u furan dadka dadweynaha danahooda u furan oo kolkaana <coughs> wuxuu xallin karana u xalliyo wixii kalena u gudbiyo mucaawiya radia allahu canhu wa ardaah xadiidka abu daawuud iyo tirmidi baa wariyey waana saxiix oo waxaa saxiix yeelay sheikh alalbani fi saxiix jaamic sagiir yuu u saxiix yeelay waxaa kaloo xadiidka wariyey abu daawud iyo ibn maaja iyo xaakimna waa wariyeen marka mucaawiya radia allahu canhu nin munsifaho caadila buu ahaa cala cagsi maa yactaqiduhu kahiiru min annaas raggii ka horreeyey ee mxuah alkhulafaa alarbaca alraashiduun ayaanu gaari karaynin mooyaane nin isaga ka dambeeyaana nin u gaari karaya ma aha marka radia allahu canhu markaa xadiidkaa loo sheegay ayuu fuliyey oo dadkii muxuu ahay uu u sameeyey xafiis gaar ahoo dadka muxtaajiinta ee danaha lihii ay ku soo hagaagaan ayuu u sameeyey markaas sidaasaa la gudboon ragga culammada ah iyo xukaamtaba culammada marka waxaa la gudboon <clears throat> inay u naseexeeyaan ragga umaradooda ah oo meeshay ku qalloocan yihiin ay ku arkaan ay si farsami iyo tartiib ah ugu sheegaanoo wixii nusuuso ku soo aroortay ay muxuaha <laughs> ugu wariyaan hubkaankana waxaa waajib ka ah marka kolkii oo kale lagu baraarujiyo inayna la kicin muxuu ahay khaylaafka ayna ku dhufaninoo rag wadaan iyo xukunka iga qaadayaan iyo kanay samaynayaan iyo waxba toona aanu dhihinoo aanu xabiska ka buuxinin siday xukaamta duqaadda ee haalimiinta ahee zamankan jooga ay yeelaane inuu nasiixadaa qaato oo uu fuliyo waxa ay amrayaan dadka waxgaradka ah ee muslixiinta ah ee ahlucilmigii waxa ay farayaan iyo naseexadooda intuu naseexo u qaato inuu fuliyo iyaga soo dhowaysto weeyaan ee markaas uu ka dhigto bitaanadii saalixada ahayd uu ka dhigto ee uuna kuwa bitaanatu suu ah ee shahawaadkiisa iyo maladaadkiisa iyo waxyaalahu samaynayo tabriiraad iyo waxyaale ugu samaynayo ee ku guubaabinaya ee ka jeedinaya danaha muslimiinta inaanu kuwaas soo dhowaysanin sida ay yeelaan kuwa zamanka kada joogaayo wa kullu inaa'in biladii fiihi yandaxu ninka amiirka ana waa kuu sheegay cumar ibn cabdilcaziiz radiallahu ba wuxuu sheegay ninka madaxdiihi inuu yahay suuq oo kale suuqna marka waxaa loo keenaa loo soo iib keenaa waxa laga rabay laga jecel yahay ku iibsamayo ninka madaxda ana waxaa loola yimaadaa wixii la og yahay inuu jecel yahay ee uu rabo oo agtiisa ku fulaaya hadduu yahay nin wanaagsanna ragga wanaagsan baa u yimaada oo nasiixada iyo wanaagga iyo khayrka iyo ugula soo dhowaada kol haddii uu yahay inuu qof caadila yahay waxyaalaha ku farxaaya haddii uu yahay qof xun oo daalim ana dhulwaayaha iyo faataadhuglayaasha iyo kuwa muntaficiinta ah ee intihaaziyiinta ah kuwaasa usoo dhowaado oo muxuu ahay uu ula imaanayo waxyaala ay ku raaligelinayaan oo ay u malaynayaan inuu danihiisa yahay isna uu u malaynayo markaasna dow ka ridaaya wاlmacsuumu man casamahu اllah <clears throat> baabu اlwaali اlcaadil qofka madaxda ahee caadilka ah yani wanaagi iyo khayrka uu leeyahay qaala allahu tacaala in allaha yaamuru bilcadli wاlixsaan alla wuxuu farayaa idin farayaa cadaalad iyo wanaag samayn wa qaala tacaala waaqsituu ina allaha yuxibu lmuqsitiin garsoora alla kuwa garsoorayaasha ah ayuu jecel yahay an وعن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يومa laa ظل إلا ظله toddoba alla wuxuu hariyaa harkiisa yani harka carshigiisu hariyaa alaykum السلام ورaحمaة الlah maalinta qiyaamaha ah ee had aanu jirin harkiisaa mooyaane toddoba nooco dadka ka mid ah imaam caadil qof madaxahoo caadil ah saw ku bilaabay marka imaamkaana imaamka acdamkaa keliya lagama wade qof alla qofkii maamul hayo oo dhan baba qayb buu ku leeyahay washaab nasha'a fii cibaadati اllahi tacaala iyo qof dhalinyaro aho ku koray oo ku ababay cibaadadada rabbi subxaanahu wa tacaala warajulu qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid qof qalbigiisu masaajidda un uu ku xidhan yahay warajulaani taxaabaa fi llah laba nin oo dar alla u kulmay ee isu jeclaaday ijtamaca calayhi ku wada joogaa watafaraqa calayhi kuwada kala maqan warajulun dacatu imra'atun daatu mansibin wa jamaal qof ay dalbatay haweenay oo leh darajo iyo qurux leh faqaala inii akhaafu allah alla ka baqayaa yidhi yani eh, darci la u diiday weliba lafdiga haddaanu ku dhawaaqinba kole ku tahay warajulun tasadaqa bisadaqatin nin oo sadaqad sadaqaystay faakfaha qariya xataa laa taclama shimaaluhu ma tunfiqu yamiinuh warajulun dakara allaha qaaliyan fafaadat caynahu muttafaqun calayh waana laba goor horena ah waa soo marray oo afar boqol afartan iyo sagaalna waa ku soo laba boqol toddobaatan iyo lixna waa ku soo marray <clears throat> عن cabd للhi بن cمر بن الcاaص رضي الله عنهma qاla qala رasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم إن المqsiطيin kuwa garsoorayaasha ah yani caadiliinta ah عind الlahi taعaalى alla agtiisa calىa manaabira min nuur minbara nuur ayay ku sugan yihiin minbara nuur a loo dhigayaayo lagu fadhiisanaya maalinta qiyaamaha waa kuwee kuwaasuna aladiina yacdiluun waa kuwa cadaalada sameeye ee garsoorayaasha ee garsoorid ku ku dhaqmo weeyaan fii xukmihim xukunkooda ay xukumayaan iyo wa ahlihim ciddooda reerahooda say u dhaqaayaan qoyskooda carruurtooda iyo haweenkooda iyo wamaa wulluu iyo waxa loo dhiibay madax looga dhigayba waxay kala xukumayaan iyo waxay maamulayaan iyo qoyskooda iyo caruurtooda iyo ardadooda iyo <coughs> wuxuu yahayba kuwa ku maamula muxuu ahaa cadaalad ku maamula kuwaas weeyaan kuwaasu marka maalinta qiyaamaha ah minbara nuura inta loo dhigo yay minbaradaas ku fadhiyayaan oo waxay ku maamulayaan وعن cوف بن مالك رضي الله عنه cوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه qاla سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وaليه وسلم rasuulka alla ayaan maqlay slى الlه عليه ولي وسلم yquل isaga oo leh khiyaaru أئmatiكم الadiina تحibuunahم ويحibuunaكم madaxdiina kuwa ugu akhyaarsan ee ugu wan wanaagsan ee alle ugu dhowi waxa weeyaan kuwa aad jeceshihiina iyaguna idin jecel iyaguna dadkooda jecel khayrka iyo wanaagga la jecel oo nasiixaya dadkooduna ay jecel yihiin oo kolkay ku arkeen khayrka iyo wanaagga kollaba way jeclaanayaan marka wa tusalluuna calayhim aada u ducaysaan wayusalluuna calaykum idina duceeya allow madaxayayga noo da allo noo fiicanaba aad tidhahaan isaguna allo shacbigaygu wanaagsana allo iida allo khayr iyo barwaaqo iisii wa shiraaru wasiraaru a'imatikum madaxdiinana <clears throat> kuwa ugu xunxunin aladiina tubqiduunahum waa kuwa aad necab tihiin wayubghiduunakum idin necab watalcanuunahum aada nacladaysaan habaaraysaan wayalcanuunakum iyaguna idin nacladaya kuwaas weeyaan allow kan kada naga qaad allow waana dilay kan kada iyaguna dhahay iya allow bala alle ha ku rido waxaan kaloo dadweyne ma aha si loo wada lama garanayo waxaas qaala markaasuu wuxuu yihi saxaabiganu cawf ehm, ibn malik radi allahu canhu <clears throat> qulnaa ya rasuula allah afalaa nunaabidhm nunaabidhm yani nuqaatilhum baa laga wadaa miyaanan la tuuraynin yani cahdigii wixii noo dhexeeyey daacadii aanan u tuuraynin oo maxataa aanan la dagaalamaynin qaala laa ma aqaamuu fiikum salaa laa ma aqaamuu fiikum salaa rawahu muslim maya in alla intay dhexdiinna salaada ku hagaajiyaanba <clears throat> hala dagaalamina marka sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan hadday salaadii hagaajin waayaan <clears throat> in lala dagaalamayo sidii xadiidkii soo maray hadda ka horna soo maray xadiidkii cubaadata ibnu saamika radi allahu canhu uu dhahayay ee maxay la an tarow kufran bawaaxan kii buu la yahay oo gaalnimo haddii lagu arko dadka madaxda ah waa lala dagaalamaya in lala dagaalama waajib oo in loo dulqaataayo ma banaana <clears throat> kanuna wuxuu ka mid yahay iyaduna muxuu aha salaada ka tegideeduna taasa iyaduna ka mid tahay waa kufri markaas iyadana waa in lala dagaalama qowluhu tusalluuna calayhim tadcuuna lahm maxaneed waa u ducaynaysaan weya وعn عyاaض بن حmاr الmujaaشhعي رضي الله عnه qال سمعت رsuل الله صل سلم يقول أهل الجنة ثaلاثة أهلجنhu waa sddex sddex nooع waa أهلجنة ذو سلطاaن مqسط مqسط موفق qof madaxtinimo lahoo iyo awood lahoo garsoore ahoo kayrka alla waafajiyey alla waa waafajinayaa kol haddii cadaaladu alla waafajiyey khayrkii kale o dhan alla waa waafajinayaaye warajulu raxiimu raqiiqu lqalb likulli dii qurbaa wa muslim iyo qof naxariis badan oo qalbi jilicsanoo qof kasta oo qaraabadiisii iyo qof kastaoo muslimaba ah u qalbi jilicsan <clears throat> wacafiifun mutacafifun duu ciyaal qof dhowrsoon oo isdhowra oo ah xaaslow ah rawahu muslim qof dan yar ah oo xaasna leh carruur badan iyo ay ku tacalluqaan oo is-ilaalinayo xaaraanta ka dhowrsoon iyo baryada iyo waxyaalahaas isdullaynta ka dhowrsoon isaguna ahlujanno wey saddexdaa ninbada waxaa weeyaan ahlujanno weeyaan ahlu waa kii hadda ka hor uu soo sheegay nebigu sala allau alayh wasalam baabu wujuubi طaacati wulaati اlumuur fii gayri macصiya wa taxriimu طaacatihim fi lmacصiya waajibinta la waajibiyey dadka madaxda ee maamulka haya daacadooda in amarkooda la qaato oo la furiyo wixii aan macsiyo ahayn iyo wixii macsiyo ah in lagu adeeco xaaraamnimadeeda labada isku ka hadlaayo marka wixii xaqa waafaqana waa in lagu adeeco wax kastaba isagu ha ahaade eh si kastaba ha u ekaade eh nin kastaba ha ahaade eh wixii xaqa khilaafana waa in yur la yidhaaha l xaqa nin walbaba ka weyn qaala allahu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu aطicu llaha waaطicu rasuul uli lamri minkum dadkiina mu'miniinta ahow aطeeca alla oo amarka alla qaato oo fuliya rasuulkana amarkiisa oo fuliya wa uli lmri minkum kuwa talada iyo maamulka haye idinka idin ka mida minkum baa la min almu'miniin ama haddii mu'miniin ayna ahayn iyaga muxuu ahaaye adeecad iyo raalli ahaansha xunkooda lagu raalli haadaayo ma jirto xaraam weeya in lala dagaalamo laiska kiciyo jihaad lagu qaado ayaa waajib ku ah dadka muslimiinta ah laakiin dadka muslimiinta ah haddii ay kuwa madaxdii muslimiin ay yihiin oo wax gaalnimo ayna la imaanin in lagu kacaayo xaaraam weeyaan laakiin adeecadooda iyo amarkooda qaadashadiisa intii xaqa waafaqda unbay ku saabsan tahay وعn بن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى اه علي سلم qاal عlى المرء المسلم qofka مسلمka ah waxaa dushiisa السمع والطاacة mqل iyo أmر qaadasho فيma أحaبa وkrه wuxuu jecel yahay u rabe naftiisu ay rabta iyo wuxuu necbaystaba إlا أn يؤmra بمacصية in qofkaas muؤminka ah macصية la faro mooyaane faإida أmira بمacصية haddii macصiyo la faro falaa سمca وalaa طاacة maql iyo amar qaadashotoona ma jiraan mutafaq عalayhi وعنه رضي الله عنه qaala kuna إida baayacnaa rasuul الlahi slى الlaه عalيه wali وsلم عalى السمع والطاacة waxaan ahayn markaan rasuulka alla kula mubaayacoonno samci iyo طaaco uu bayco nagaga qaado yaquulu lana wuxuuna dhihi jiro o noo laqini jiray fima اstaطactum intii aad kartaan isaga u laqimaaya intii aad karaysaan weeyaan mutafaq عalayh وعنه رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول man khلca yda min طاacة qofkii gacan ka siibta aacadii yani ka dhex baxa aacadii ay ku lahaayeen madaxdiisu ay ku lahaayeen ee uu baycada kula galay laqiya allaha ywma alqiyaama alluu la kulmaa maalinta qiyaamaha walaa xujata lahu isagoon wax xujo aan lahayn isagoon wax xujo ahoo iyo marmarsiinyo toona midna aan lahayn cudurdaar aan lahayn iyo alla qiyaamaha la kulmaaya waman maata qofkii dhinta walaysa fii cunuuqihi bayca isagoo qoortiisana baycadi ayna ku jirin yani aan qofkaa madaxda ah muslimiintu ay doorteen isku raaceen aan la dooranin maata miitatan jaahiliya wuxuu dhintaa geeri jaahiliyadeed buu dhintaa rawah muslim oo fawdadii jaahiliyadu ay ku jiri jireen ee qofna qofkuuna u hogaansamaynin qof waliba maskaxdiisa wax ka yimaado uunu iskaga dhaqaaqi jiray kii oo kale ayuu yeelay marka jaahilinimadu ku dhintay aslan infisaal isagaa jaahili ahoo muxuu ahaa maaha jaahili buuxuu noqonaya e laakiin waxa weeyaan xaaladii jaahiliyadu ay ku dhiman jireen isagoo ku jira ayuu ku dhintay marka qofku inuu qof mu'minaho saadiq ulimaan uu yahay <clears throat> khaslo ama ka badan oo min khisaal jaahiliyihin ay ku jirto ayaa suurowda fii riwaayatin lahu riwaayada muslim uu wariyana waxa iyaduna ahayd waman maata wahuwa mufaariqu liljamaaca fainahu yamuutu miitatan jaahiliya qofkii dhintay isaga oo ka dhex baxsan dadka mu'miniinta ah dadka mu'miniinta jamaacadooda dadka mu'miniinta ah ee madax doortay ee isku duuban isagoo ka dhex baxay oo jamaacadoodii faaruqay qofkii dhintaana geeri jaahiliyadeed buu dhintaa almiitatu bikasri lmiin masdaru hay-a la yidhaaha yani hay-addii iyo xaaladii jaahiliyadu ay ku dhiman jirtay xaaladdaas ugu dhintay weeyaan kol haddii mifcal la yidhaaha lahoos dawaniinteeda وعn أنس رضي الله عنه qال qال رsuل الlh صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وin اsتcmل عlaykم عبد xبشي كأنa رأسه زبيبة رwى البخاaري mqل oo أmر qaata walow hadaba madax la idinka dhigo addoon xabashi ah oo madaxiisa xabad zabiiba aada moode yaraanta iyo madoobaanta iyo dhardharsanida iyo khusuunada yaa laga wadaa yani madaxiisa uu in aan addoon macnuhu waxa weeyaan qofkaas <clears throat> madaxda idinka laydinka dhigay hadduu yahay muxuuha qof aan wax mansibihi iyo darajo iyo aan ku lahayn xagga dhalashada oo xabashi ilan xabashida carabtu waa yasi jireene oo addoonnimona ku darsaday iyo foolxumo iyo qaabdarrana ku darsaday waxaas waxba ha ka fiirinine kolba haddii madax uu idin yahay madaxtinimadiisaas u qaato u taxgeliya oo taacadii siiya rawahu الbخaariي وعn abi هurayraةa radي الlه عanهu qala qala rasul اlah صلl عlيه sسلم عalayka الsamcu والطaaca waxaa dushaada oo kugu waajibaysaa maqل iyo amar qaadasho fii cusrika وaysrika وmanshaطika وmakrahika وأharatin عalayka rawahu mslim muxuu aha kolkaad waxaa taacad baa waajib kugu iyo amar qaadasha waajib kugu ah wixii aad xaalad fiican markaad ku jirta iyo xaalad dhibaatole markaad ku jirtaba iyo markaad nashaad leedahay iyo oo shaygaa lagu amraayo nashaad iyo hiwaayad aada u hayso iyo markaad karaahanaysaba iyo markii laga exdo ee xaqaaga aan lagu siininbaba si kastoo ay tahayba kolba haddii aad madax leedahay madaxdaasuna wax macsiyo ayna ku amrin xaqoodii waa kugu leeyihiin rawahu muslim وعn cabdاللahi بn cمr رضي الله عanهuma qala kuna mعa rasuuli الlahi slى الlه عليه وsلم fي sفر rasuulka all sl slam baan la joognay sfr dhexdii fanazlnaa manزila meel baan degnay faminaa waxaa naga mid ahaa man yuslixu khibaahu qofkaan buuggiisii hagaajisanayay iyo waabkiisii dhidhisanayey wa minhaa man yantadil waxaa naga mid ahaa qaar toog baranaya wa minhaa man huwa fii jasharihi qaar xoolihiisii la jooga xoolihiisii daaqaya la jooga ayaa naga mid ahaa id naadaa markii uu dhawaaqay munaadi rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alla sal l sl amray oo dadka u dhawaaqay uu yidhi baa ku dhawaaqay asalaata jaamicatan yani uxduru salaata jaamicatan salaada imaada iyadoo dadka isu keenaysa ama asalaatu jaamicatun dhowr jeer baa adigu loogu dhawaaqaye waxay ahaan jirtay nido oo dadka la isugu yeedho oo kolkii dadka wax loo sheegayo la isugu yeedho oo wax dhacdeeha ah, cusub hadday dhacaan iyo wax fikro oo cusub oo loo sheegayo iyo ay jiraan iyo yaa la isugu yeedhi jiray <clears throat> eh, sidaa dadku hadda ay yaqaanaan oo kolka loo kacaayo salaatu taraawixdi iyo ciiddi iyo kuwayaalkaas salaadu jaamaca yidhaahaan kolkal oo sida iqaamo oo kale aada moodo taasu ma ayna jiri jirin salaatul kusuufka iyo marka kolkay intay qoraxmadoobaadii dhacda dadka kaalayahay laleeyahay waa lagu dhawaaqi jiro asalaata jaamica saas waa la dhihi jiray marka nebiga sala allahu alayh waali wasalam halka kale wuxuu rabaa dadka inuu wax u sheego markaasuu nidahaas bixiyey oo yidhi dadka isugu dhawaaqa salaata jaamica dheh salaada ahmiyadeeda ayaa halkaana laga garanaya arrin siyaasi ah kolkuu madaxweynuhu rabo inuu dadka u sheego muxuu ahaa in waxaa loogu dhawaaqi jiray masjidka iyo meelaha lagu tukado ayaa laga shaygaas laga iclaanin jiray oo dadka looga sheegi jiray dhawaaqa loogu dhawaaqi jirayna waxay ahayd dhawaaq salaadeed oo laakiin eedaanka salaada oo kale ma aanu ahayne mido gaarahoo salaadaha qaarkood ay leeyihiin buu ahaa faاجtamacnaa ilىa rasuuli الlahi sal ly slm rasuulka alla yaa ku soo ururay faqaala markaasu wuxuu uhi inahu xaalku wuxuu yahay lam yakun nabiyun qablii nebi aniga iga horan jirin ma aanu jirin ilaa kaana calayhi waxaa waajib ku ahaa an yadulla ummatahu ummadiisa inuu tusiyo calaa khayri maa yaclamuhu lahum waxa uu u og yahay kiisa u khayr badane ugu fiican inuu tusiyaa waajib ku ahayd nebi walbaba nebi walbabana marka waa yeeli jiray wayundirahum inuu uga digo shara maa yaclamuhu lahum wuxuu u ogyahay haggiisa ugu xun wa ina ummatakum haadihi ummadiinantadana jucila caafiyatuhaa fii awaliha dhibyaraanteeda iyo balaayola-aanteeda waxaa la yeelay qaybteedii hore inteeda hore ayaa ugu wanaagsan oo ugu khayr badan oo sharka iyo dhibaatooyinka ka fog wasayusiibu aakhiraha balaa-un wa umuurun tunkiruunaha kuweeda dambena waxaa ku dhici doonaa balaayooyin iyo arrimo aada necdaysataan oo la yaabtaan wataji-u fitanun fitnooyin baa imaan doona yuraqiqu bacduhaa bacdan qaarkood qaarka dambe qaarkood qaarka kale uu daciifiyo oo wax raqiiq oo jilicsan waxba aan ahayn tii hore ay ka dhigto midda ka dambaysaayo wataji-u lfitna fitnadaa imaanaysa fayaquulu lmu'min qulfka mu'minkaa wuxuu dhahayaa haadihi muhlikati tan ay halaagaysa qid uu ka baqaayo uma tankashifu waa ka faydmaysaa oo alla waa nabadgelinayaa qofka mu'minka ee iska ilaaliya alla waa ilaalinaya wataji-u lfitna fitna kala imaanaysa fayaquulu lmu'minu haadihi haadihi waa tan waa tan tan ku halaagsan ilah waa tan yani cabsi uu ka cabsanayo isaguna dhahaya faman axaba qofkii jecel an yuzaxzaxa can الnaar in naarta laga fogeeyaa wayudkhala aljanna oo janno la geliyaa faltaأtihi maniyatuhu geeridiisa ha u timaado wa huwa yu'minu biاllahi walyawmi alaakhir isaga oo rumaysan alliya qiyaamo rumaysan walyaati ila annaasi dadkan ha ula yimaado ha kula mucaamalaado alladii yuxibu an yu'taa ilayhi waxa uu jecel yahay in loola yimaado yani lagula sidii uu jecel yahay in loola dhaqmo dadka ha ula dhaqmo marka mucaamalo wanaagga dadka lala dhaqmaa taasaa soo koobaysa sida uu dadka isagu uu jecel yahay inay u sameeyaan inuu dadkan u sameeyo weeyaan wixii uu jecel yahay in laga daayo dadka uu ka daayo waman baayaca imaaman qofkii qof madaxa doortana faacطaahu oo siiyo safqata yamiinihi gacantiisa bacdeeda siiyo gacantiisa gacanta ugu dhufta leanna walis gacan qaadi jiray markaa la dooranaye wa hamarata qalbihi iyo ikhlaaska iyo niyada iyo daacadnimada qalbigiisa siiya falyuطichu ha aطeeco in istadaca hadii uu karo wixii uu keri kara ha ku aطeeco ilan rasuulka sal l sl kuuni la qeri jiray in istadactum fain jaaءa aakharu hadduu ku kala yimaado yunaasichu oo kula doodaya fadribuu cunuq alaakhiri ka dambe qoortiisa ku dhufta gacanta ku qoorta ku dhufta oo dila ka dambe dila ka sharwadahe dadka muslimiinta isku duuban muxuaha rashadiiyo ku kiciyo oo dagaal ku qaada dila oo muxu wuxuu leeyahay qofka aada doorateen ee wax gaalnimo aydan ku arag gacan siiyo oo la dagaalamo rawaه muslim qowluhu yantadilu ay yusaabiqu biالramyi bالnabli والnushaab nabliga iyo nushaabku labaduba waa fallaadha weeyaan laakiin muxuu ahay noocooda kala yarka duwan midkan waaweyn ee cajamiga ah baa la dhihi jiray nushaab kan kale ee carabiga ehe yaryara nabl baa la dhihi jiray wاljasharu bifatxi اljiimi wالshiini الmucjamati wbira wahiy اdawaabu alatii tarcى watabitu makaanaha midda miratada ah weeyaan tan xoolaha aan lasoo xeraynine habeenkii iska daaqday ee meesheedaasun iska barida taasaa jashar laydhahaa waqowluhu yuraqiqu bacduhaa bacdan ee yusayiru bacduhaa raqiiqan qaarkood baa qaarka kale waxay ka dhigayaan mid daciifa oon waxba ahayn ee khafiifan licidami maa bacdahu wax ka dambeeya weynankiisa ayay tii hore wax raqiiq oo jilicsanoo waxba aan ahayn ay noqonaysaa faالثaanي yuraqiqu اlأwal midka dambe baa kii hore ee tabar yaraynaya oo ka dhigaya waxaan waxba ahayn waqiila macnaahu yasuuqu bacduhaa ilىa bacضin qaar yushawiqu yushawiqu bacduhaa ilىa bacضin qaarkood baa qaarka kale u xiisa gelinayo oo midanu markay dhammaato tii kale ayay soo jiidanaysaa yushawiqu bacduhaa ilaa bacdin bitaxsiinihaa wa taswiirihaa yusawiq iyo yasuuquba marka nusakda qaarkoodna ku qoran qaarkood baa qaarka kale xaggiisa u kaxaynaya iyo qaarkood baa qaarka kale u xiisa gelinaya bitaxsiinihaa qurxinteeda iyo wa taswiirihaa ziinaynteeda sababteeda wa qawluhu <clears throat> waqiila yushabihu yushbihu bacduhaa bacdan qaarkaa qaarka kale u egyahay waa isu egyihiin isku nooc nooc weeyaana walow <clears throat> wacan abi hunayda waa'il ibni xujr الحضرمي رضي الله عنه qاaل سأل سلمة بن يزيد الجعفي رsuuل الlhi صلى الله عليه وآله وسلم ninkaa سلمة بن يزيد الجعفي la yidhah ba wuxuu su-aalay rasuulka all صلى الله عليه وسلم faqاla wuxu uhi ya نبي الله أرأyta bal ka waran in qاamat عalayna أمراء haddii ay noo kacaanoo ayna maamulayaanoo madax noo yihiin niman madax ah yas'aluuna oona su-aalanaya xaqahum xaqoodii inaan siino wayamnacuuna xaqana xaqayagiina noo diidaya famaa ta'murunaa maxaadna faraysaa faacrada canhu waa ka jeedsaday nebigu sala allahu alayh waali wasalam uma sa'alahu haddana waa su-aalay faqaala yaa rasuula allah faqaala rasul lah sal sl markaas rasuulka alle wuxuu yidhi marlabaas u jawaabay ismacuu waaطiicuu maqla oo amarkooda ah qaata fainamaa calayhim maa xumiluu wacalaykum maa xumiltum waxaa iyaga dushooda ah wixii la saaray xilkii la saaray baa dushooda ah la kula xisaabtamaya idinkana wixii laydin saaray oo taacadooda iyo nasiixadooda baa idin saaran oo iskuma xidhin labada xaqe xaqiina siiya xaqooda siiya koodana rabbi weydiisa waa laba mar oo kale laba xadiid oo sidaas oo kale a baynu soo maray rawahu muslim arrintuna marka aad bay waadix u tahay وعن عبد الله بن مسعوud رضي الله عنه qاaل qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم satakunu bacdii aharatun waumuurun tunkiruunaha gadaashay waxaa dhici doonta eex iyo arrimo aad necbaysataan oo la yaabtaan ayaa dhici doonta qaaluu yaa rasuul allahi kayfa taamuru man adraka dalika mina seed amraysaa qofka naga mid arrintaas soo gaadha qaala markaas wuxuu yihi tu-adduuna alxaqa aladii calaykum waxaad gudanaysaan xaqa dushiina saaran ee idinku leeyihiin watas'aluuna allaha aladii lakum allana waad weydiisanaysaan ad leedihiin xaqi ah inuu idinka siiyo muttafaqun calayh وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qاla رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم man أطاacnii faqad أطاaca الله وman caصاanii faqad casى الله qofkii ani aطeecaay allu aطeecay qofkii caasiyaana allu ku casigaroobay arrintaasuna marka waa waadaxayna rasuulku salى الlaه عalيه wasalam waasituu ahaa alliya khalqigiisa isku xidha buu ahaayo amarka alla soo gudbiyo alla usoo gudbiyo marka wixii dadka amraayo waa wax ee uu alla amray weeyaan marka amarkaa qofkii qaataayo alluu ka qaatay waman yuطic اlamiira faqad aطaacanii qofkii amiirkayga aطeecana anigu aطeecay qofka anu madax ka dhiga ee gobol maamulka u dhiibo ama maal soo gurid ama jihaad hogaamin qofkii isaga aطeecaayo anigii cayanay buu aطeecay waman yacصi اlamiir amiirka qofkii caasiyana faqad casaanii isaguna waa i caasiyey mutafaq عalayh وعn أbي وعn iبن cabاasi رضي الله عنهma أن رsuل الله صل ل sلم qاal man kariha min amiirihi شhayئa qofkii amiirkiisa ka necbaysta wax oo maamul xumo iyo eex iyo waxyaalahaas ku arka falyصbir ha ku sabro faإnahu xaalku wuxuu yahay man kharaجa min السulطاan qofkii sulطaanka ka baxa طaacadiisa ka baxa shibran taaka qadarkeed wax yar maata miitة jaahiliya wuxuu dhintaa geeri jaahiliyadeed buu dhintay mutafaq عalيh وعn أbي بكرة رضي الله عنه نفع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رsuل الله صلى اه عليه وسلم يقول من أهاaن السلطان فقد أهاaن الله رwاه مسلم رwاه أهاaنه الله من أهاaنa السلطاaن qofka madaxda qofkii ihaanaysta oo magacyo xunxun u bixiyo oo waxyaala xunxun ku sheego oo dadka dicaayadeeya isagana alla waa ihaaneeya alla waa dulliyaa rawahu التirmidي وqala xadيiث xasn waana sida u sheegay xadiiثku xasan weeyaano xasanahu sheikh الألbani fi saxiix الjaamiع الصغيr marka xadiidkanu qisu lahay qisadaasuna waxay ahayd maalin jumco ah ayuu berigii xukunkii bani umaya yuu nin amiir ah n abubakra radiallahu canhu kuufi buu ahaayo amiirkii kuufaad baa midbarka soo koray isaga oo dhar raqiiqa ah xidhan markaasuu nin baa wuxuu yihi bal feeriya amiirka yaga dharkii fusaaqdana waa soo xidhanaya hadalkii sidiiqiintana waa ku hadlayaye marka khudbo wanaagsan buu midhaa jeediyey markaasu abubakr oo dhinac fadhiyay baa wuxu uhi uskut fainii samictu rasul l sl yaquul man ahaana sulطaana ahaanahu allah marka dadka madaxda ee muslimiinta ihi waxay mutaan in la darajeeyo iyagu mutaan wa fi lbaabi axaadiiثu kahiiraة fi صaxiixi waqad sabaqa bacduha fi abwaab baabu الnahyi can su'aali اlimaara reebidda la iska reebo inuu qofku weydiisto oo uu dalbado madaxtinimo wakhtiyaari tarkilwilaayaat madaxtinimada iyo maamulka hagidda laga tago doorashadiisa idaa lam yatacayan calayhi haddii aan isagu ku caynoobin wax kale u qalma aan la waayin aw tadcu xaajatun ilayhi ama dani ayna keenin hadday dano keento iyo maslaxa ay keentana waa inuu qabto oo meeshan in looga baahan yahay uu arko oo dadka muslimiinta ah si wax ugu qabanayo qofka lagu qabanayo ma jira uu isleeyahay laakiin haddii dad fiican oo badani ay jiraan oo lagaga kaaftoomayo inuu isagu fitnada iyo waxyaalahaas naftiisa inuu halis cadaalad daro iyo dambi inuu ku dhaco inuu usoo usoo jiidayo inuu iskaga fogaado oo uu iska doorto mxa mas-uuliyala-aanta saasaa u fiican qaala allahu tacaala tilka الdاr الآkخرaة نجعlha للذيina laa yuriiduuna culوا في الأرضi وlaa فساada والcصرة culوا في الأرضi marka kibirka iyo isweyneyn iyo dadka ay ka sareeyaan marka qofkii madaxtinimada jeceli wuxuu noqonayaa qof jecel culuwan fi اlأrض kaasna marka wuxuu leeyahay kuma jiro shuruuda all u qabta ee daarta aakhira dadka uu siinayo qofka waxaas jecel kuma jiro وعن أbي سعيid cبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه qال qاla lii رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم rasuulka alle wuxuu yidhi yا cبدالرحمن بن سمرة cبدالرحمن بن سمrow laa تسأل imaara madaxtinima ha dalbanin fainaka in uطiitahaa haddii lagu siiyo imaaradaa lagu siiyo madaxtinimo lagu siiyo can غayri masأalatin dalbasha la-aan xaggeed lagaa siiyo oo lagu garto o lagula soo doonto ucinta calayha alla waa kugu caawinayaa waa kugu gacansiinayaayo waa kugu xilkirayaa waa ka soo baxaysaa wain ucطiitahaa haddii lagu siiyo can mas'alatin weydiisi adu aad weydiisatay ee dalbatay xaggee lagaa siiyana wukilta ilayha iyadaa lagugu daynaya iyad iyadu alla isku kiintaynayaayo waa kaasa meel kala soo dhac dhacba alla ku dhahayaa oo marka alla xaggiisa taageero iyo ta'yiid kama helaysid iyo tawfiiq wain xalafta calaa yamiinin haddii aad shay ku dhaarato inaad samaynayso ama aadan samaynaynina fara'ayta hayrahaa khayra minha kayrkaad aad u aragta inuu ka fiican yahayna faati aladii huwa khayr la imow kaa khayrkaa la imow oo wakafir can yamiinika dhaartaadii ka kafaara gudo oo ha dhihin waan dhaartay oon ha dhihin oo dhaartaadi xajisanin dhaartuu kafaaro gud bay leedahay khayrka yayna kaa yayna kaa horjoogsanin mutafaqun caleyh taasuna waxay fasiraysaa aayaddii alla subxaanahu watacaala uu yidhi walaa tajcalu llaha curdata liaymaanikum an tabaruu watataquu watuslxuu bayna annaas allaha ka dhigina dhaarta ad ku dhaarateen mid idinkaga gudban oo idinka hor joogta beriga iyo islaaxa bayna annaas iyo taqwada iyo haka dhigina وعn أbي dr رضي الله عnه qال qاla lii rasuul الlahi صلى الله عليه sلم rasuulka alle wuxu uhi ya abا dr abu dryow inii araaka daciifan anigu waxaan ku arkayaa nin daciifa inaad tahay nin daciifaho mas-uuli aan qaadi karaynin baad tahay marka daciifu dunya waljasad maanu ahayne nin gaadiya kusoo koray xoog badan oo nishaad badan buu ahaaye laakiin xagga maamulka iyo waxyaalahaas aanu aqoonin nin zuhdi iyo taqashuf iyo ka batay buu ahaayo siduu ku sheegay cali bn abi aalib radiallahu anu maruu tilmaamayo xamala cilman cajaza fiihi marka cilmi buu qaaday si uu muxuu eh, eh, uu u dabaqana uu garan waayey oo xataa dadkii madaxda ahay berigaa joogay ee cuثmaan iyo mucaawiya iyo kuwaasuu rabshada ku kicin jiray eh, muxuu ahaa si uu waxyaala isagu xaq u malaynayo oo meeshoodii ku habboonayd aanu ku dabaqin ayay rabshada ka dhici jireen wa inii uxibu laka aniguna waxaan kuu jeclahay maa uxibu linafsi waxaan naftayda la jeclay laa تأmrana ha u madax noqonin calى اثنayni laba qofna walaa twalayana hana maamulin oo mas-uul ha ka noqonin maa la yakfii min agoon maalkii wasi iyo ha u noqonin rawaahu mslim وعنه رضي الله عنه قال qultu yaa rasuul allahi alaa tastacmiluni yaa rasuul allahi miyaadan madax iga dhigaynin maamul aadan ii dhiibaynin fadaraba biyadii calaa mankibi gacantiisuu garabkayga ku dhuftay uma qaala markaasuu ui yaa abaa dar inaka daciif adigu waa tabar yar tahay yuliya ma qaadi kartid wainahaa amaana iyaduna waa amaana wainahaa amaana ma aha marka meel qofku nafci uu ka doonanaya ma ahee waa amaanad iyo mas-uuliyad weyn oo u qaadayo weeyaan waynu ammaanadaa dareemo wainahaa ywma alqiyaamati khizyun wanadaama maalinta qiyaamaha ana waa dul iyo shallayto wey alle maxaa kuu geystay baa ka dambayn doonta ilaa man axadahaa bixaqihaa qofkii xaqeeda ku qaato oo waadda aladii calayhi fiiha guta waxa dushiisa ehe mas-uuliyada ehe imaaradaas xaggeeda ku saabsanna guta mooye kaas isaga ma aha xulya nadaamo uma ahee waxa weeyaan waa toddobadii qofki aan soo marray xadiiskii abu hureyra saddexda goorigii aan soo marray muxuu ahay sabcatu yudilahum allah buu gelayaayo qofkaasu khayr iyo wanaag iyo nicmuu leeyahay qofkaasu akiro rawax muslim allow dadku may sidaa u fahmaan geedantada la yidhaaho madaxtinimada inay ammaanad iyo mas-uuliyad iyo tahay iyo waxa ka dambayn doona hadday sidaa u fahmaan way ka fogaan lahaayen way ka caraari lahaayeen oo qof loo baahday oo marka isaga dadka muslimiinta ay doorteen oo adigaa ku rabna ay yidhaahaan mooyaane qofkan isu soo raashixi lahaaba ma jiro can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slm qaal inakum sataxrisuuna cala alimaara idinku waxaad ku dadaali doontaan oo jeclaan doontaan madaxtinimada qof waliba in isagu madax noqdo jeclaan doona ya salaam ma asbaqaha min kalima wasatakunu nadaamatan ywma alqiyaama maalinta qiyaamaha ana waxay noqon doontaa shallaytay noqon doontaa rawahu muslim waa ku tartami doontaan oo ku dadaali doontaan buu le rasuulku sala la alay slm waana ta dhacday weeyaan qoomamadii baa marka dambaysay walciyaadu billah nasal allah alcaafiya rawahu albuخaariy baabu xasi الsulطaani wاlqaadi wagayrihima min wulaati اlumuur cala اtikaadi wasiirin صaalixin wataxdiirihim min quranaaءi الsuuءi wاlqabuuli minhm guubaabinta lagu guubaabiyey qofka madaxda ah iyo garsooraha iyo wixii lamid ahe maamul hayaba inay samaystaan xaaliyo wanaagsan oo saalixa ahlu taqwa ahlucilmi ahlwaraca inay samaystaan oo nasiixa muslimiinta maslaxadooda ka murgaaya iyo digidda looga digay inay asxaabta xunxun ee quranaa suu-ada ah ama biطaanatu suu-a inay iska ilaaliyaan iyo inay waxay ula imaanayaan ee nasiixo ay ka dhigayaan inay ka aqbalaan digidda looga digay qaala allahu tacaala alakhillaau asxaabta dadka rufaqada asxaabtiihi isjecelu yowma idin maalintaa qiyaamaha bacduhum libacdin caduw qaarkood qaarka kale cadow bay u yihiin way ciloobi doonaan waxay ku awal hore ku saaxiibeen iyo hadhow ku coloobi doonaan marka ay arkaan natiijadiisa xuna ay yeelatay ila almuttaqiin kuwa alle ka cabsada mooyaane ee taqwo alle iyo khayr iyagu ku saaxiibay iyagu cadow isuma aha وعn أbي سعيidi وأbي هريرaةa رضي الله عنهma أنa رsuuل الlahi صلى اه علي سلم qاal ma bacث الlah min نبiyi alla nebi ma soo dirin wala اsتklفa khليفة min khليفة qof madaxana madax ma aanu ka dhigin إila kaana lahu waxa unu sugnaado ou lahaa biطaanataan laba biطaano biطaano waxaa la yidhaahaa dharka hoose ee jidka ku xigaa la yidhaahaa haddana waxaa laga wadaa muxuu ahaayey dadka ku dhegan ee ku hareeraysan dadka madaxda ah labadaas noocun buu leeyahay biطaanatun ta'muruhu biاlmacruufi wataxuduhu calayhi kuwa oo khayrka fara oo khayrka ku guubaabiya wa biطaanatun ta'muruhu bishari wataxuduhu calayhi iyo mid sharka iyo xumaha dadka fartan labadaasun buu leeyahay wاlmacsuumu man casama allahu rawahu الbukhaarي ka ilaashanu waa ki alla ilaaliyo ka alla urana usuuda alla uu ka ilaaliyo kaas weeyaani ka alla uu ilaaliyo nasأl اllah alcusma labadaa kooxood unbaa qof walbaba oo madax aba hareera joogta marka isaga ayay jirtaa midda uu dooranayo qof walibana waxa qalbigiisa ku jira ayuu doortaayoo kii jecel khayrkii iyo wanaaggii iyo cadaaladii iyo maslaxada jecelina dadka horuu soo dhowaysanaya kan jecel sharka iyo xunahi iyo waxyaalahaasna kuwa cilmaaniyiinta ee waxyaalaha xunxun iyo faraaya iyay soo dhowaysaan wاlmacsuumu man casamahu اllahu tacaala وعn caaishaةa radي allahu anha qal qala rasul lah sl ly slm ida araada allahu bاlamiiri khayra qofka madaxda hadduu alla khayr la doono jacala lahu wasiira sidqin kaaliya fiican kaaliya run ah yani ku wanaagsan iyo alla u samaynaya u waafajinaya in nasiya dakara haddii uu wixii u ilaawo xusuusinaya halkaas iyo halkaas wuxuu sidaas ahay waa bilowday waa xusuusinaya meeshaas dadkaas taageera u baahan yihiin meeshaas waxaa weeye dadkaas in wax loo qabtay u baahan yahin gobolkaasu eh, waxyaalahaasuu xusuusinaya wain dakara hadduu xusuusan yaho waxa uu qabanayaan acaanahu ku taageerayo oo la qabanayo oo la talinayo oo waidaa araada bihi gayra dalika amiirkii hadduu alla taa waxaan ahayn ula doono shar alla ula doonana jacala lahu wasiira suu-in wasiir xun buu alla u samaynayaa in nasiya lam yudakirhu wixii u ilaawo mushkiladeedii xasanagu baanin dhahiyayo aan xusuusinaynina ka qarinayo wain dakara hadduu xusuusan yahayna lam yucinhu aan gacan siinaynin ee madaxa ka meermeerinayo oo ka dhuudhuumanaya googoynaya rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid calىa sharطi muslim yani saxiix weeye kolka hadduu shardi muslim uu yahay waana sida uu sheegay oo sheekh اlalbani xafidahu اllah xadiidka saxiix buu ka dhigay fi saxiix اjaamic الصغيr wa fi mishkaat اlmasaabiix bab الnahyi can tawliyaة اlimaarة wاlqضاء وغayrihima min alwilaayaati liman sa'laha وxarasa عalayha facarada biha waa baabkii hadda aan ka soo baxnay ayuu raacsan yahay oo munaasib uu munaasabo la leeyahay oo kii hore wuxuu ah qofka ayaa waxaa la amraayey inaanu isagu aanu waraysanin marka hadda inagu xirnayno kii kasii horey weeyaan inuu ka fogaado wilaayaadka iyo waxyaalahaas iyo fitnadooda iyo aanu muxuha aanu faraha la gelin aanu qalbanin taasaa la amraya ilaa ina ku mooyaane sidii yuusuf calayhi isalaatu wassalaam uu dalban jiray ee fircawn uu ku jiray ku dhihi jiray ijcalnii calaa khazaa'in اlardi inii xafiidun caliim qofkii sidaas oo kale un adu mooyaane danaha muslimiinta u mooyaane qof naftiisa un u waa inaanu salbanin taasu marka tanaa lasii jirto waxa weye dadka madaxda ana iyo dadweynaha iyo dadka ahluxalli waalcaqdiga ana iyagana waxaa waajib ku ah qofka nagnagleha ahee u shaqaysanaya in madax laga dhigi iyo inay eriyaan oo kolka israshaxo ay dhagaxa la dhacaan oo mudaaharaad ku sameeyaan oo iska eriyaan oo dadka ahlu khayrka iyagu ay raadsadaan soo qabsadaan وعn أbي موسى الأشعري رضي الله عنه qال dkltu عlى النبي صلى اه علي sلم نبgaan u galay أna وraجuلaani min bني cmي aniyo laba nin oo ilma adeeradii أشcariyiin ah isagaana u geeyo ilaa nabadoonkoodii buu ahaa faqاala أxaduهmaa midkood ba wuxu uhi ya rasuul الlah أmirna عalى bعضi ma wlaaka الlah nooga madax dhigoo noo dhiib waxaanu alla kuu dhiibay qaarkii shaqo yani nasiib weeyaan عaزa وaجل وqاala الآakharu mثla dalkii kale sidaas oo kale u yidhi abu muusana radia allahu canhu ma aanu arrintaa ma aanu ogeyno nimanka kada noogey rasuulka sal lla alay slam markay lahaayeen waxay ka rabaan ma aanay u sheegin faqaala markaasu wuxuu yidhi kolku abu muusana waa cudur daartay wuxu yaa adiguna eh, abu muusa adiguna maxaad qabtaa buu yidhi markaasuu yidhi iima aynu sheegin yaa rasuul allahi waxay la socdaan haddaan ogaan lahaa inay wax kada la socdaan maba aanan soo raacin markaasu wuxuu yidhi inaa wallahi laa nuwalii hada alcamala axadan sa'alahu aw axadan xarasa calayhi inagu shaqadan kada uma dhiibayno qof weydiistay oo dalbaday iyo qof ku dadaalaya toona ma siinayno muttafaqun calayh marka taasaa la gudboon dadka awoodda u leh inay waxayinaan inay dadka muslimiinta ahee danta muslimiinta daraaddeed xilka u qabanaya ee u malaynayaan inay ka soo baxayaan oo dadka ka cararaya mas-uuliyaddeeda dareemaya ee iskaga fogaanaya inay la doontaan ayaa waajibkooda ah kuwa ku dadaalaya iyagu danahooda u galayana ayuu iska yidhaahaan ay u diidaan ay ka fogaadaan mutafaqun calayh kitaab اladab baab اlxayaa wa fadlihi wاlxasi calى الtakhaluqi bihi xishoodka ama tahriibta iyo fadligeeda iyo sida laysu amray laysugu guubaabiyey in la kasbado وعن ابن cمر رضي الله عنهma أن رsuل الله صلى اه علي سلم mر على رجل من الأنصار يعd أخاaه في الحyاء wuxuu soo maray نبgu صل sل nin ansaareed oo walaadkii xishoodka ku wacdiyaya an xishoodka ka wacdiyaya oo le waa ku dhibay oo waxba danahaagii buu kuu diiday oo qof walba waad ka xishoonaysayo wax sidaasa leh soo maray faqala رsul ه صل sl markaas rasuulka alle wuxuu yihi dachu faإna الحyاءa min الإيمان متfq عalيه dhaaf ha ka reebin ha ka wacdin ha xishooda daa ila xishoodku iimaanku ka mid yahay وعن عمrان بن حuسين رضي الله عنهma qال qال رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم الحyاء laa yأتي إlا بخyر متfq عalيه xishoodku waxaan khayr ahayn ma keeno xumad ma keeno وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو qاaل mse wuxuu